بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd معرفة mن تqبل رواaيته وmن ترd qال الناظم رحimه الله تعالى أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة waxaan soo haynay alfiyة الcراaqي للxاaفظ الcراaqي رaحimه الlahu taعaalى macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu waman turaddu qofka riwaayadiisa la aqbalaayo garashadiisa yani yaa riwaayadiisa la aqbalaa waman turaddu iyo kan riwaayadiisa la radinayo macrifadiisa yacni halkan dhowr masaa'il badan buu uga hadlaa oo ku saabsan qofka riwaayadiisa maqbuulada ay tahay la aqbalaayo iyo qofka riwaayadiisa ay marduudada noqonayso waxyaabaha uu leeyahay wuxuu yidhi ajmaca jumhuuru a'imati اlahar ajmaca wuxuu ku ijmaacay jumhuuru a'imati اlahar xadiidka a'immadiisa badankood waxay ku ijmaaceen iyo walfiqhi fiqhiga a'immadiisa yani badankood usuulka yani fii qabuuli naaqili اlkhabr calaa qabuuli naaqili اlkhabr khabarka kan soo naqlinaayo aqbalitaankiisa ayay ku ijmaaceen jumhuur اla'ima bian yakuuna bay ugu ijmaaceen inuu ahaado bikownihi ahaanshihiisa daabitan daabit inuu ahaado qof daabit ah daabitan marka waa nakireeyey liyacuma dabtu laba dabdiga si uu u camimo labada nooc taamka iyo khafiifka labadaba halkan waa kugu jiraan bi yakuuna ayay ugu ijmaaceen bikownihi ahaanshihiisa qofka khabarka soo naqlinayo daabitan inuu yahay daabid mid wax dabdiyey dabdi taama ama khafiif ugu yaraan inuu wax ku dabdiyo mucadalan oo la tacdiiliyey oo yacnii yani la tacdiiliyey daabit oo mucadal oo la tacdiiliyey waa in marka dabdi laga helo cadlina in laga helo ayb ey yaqidan dabdigii buu marka sheegaa ey yaqidan mid baraarugsan walam yakun wadalika kaagaasina bian lam yakun waaba inuunan ahayn mugafalan mid dhoohan waa inuusan ahayn oo yani waa inuunan muqafal ounan ahayn macnaha marka waxaa laga wadaa yaqidan walam yakun muqafalan qofku marka uu dabdiga laba nooc ahaa dabdi xifdi dabdu sadrin iyo dabdu kitaab haddii dabdigiisu uu yahay dabdu sadri uu yahay waxaa laga rabaa inuu noqdo yaqid qof baraarugsan oo aan dhoohanayn ay laa yumayizu sawaaba min alkhata qofka dhoohan waa qofaan waxa toosan iyo waxa qaldan aan kala sooci karinba sawaabka iyo khataa aan kala sooci karin waay kaas asaga marka bidabdi ma galo marba haddii uunan yaqid ahayn oo qof baraarugsan ounan ahayn qof khafle ka fog ounan ahayn oo sawaabkii iyo khadi iyo ounan kala gero karin yaxfadu waan yakuuna inuu ahaado yani bian yakuuna yani inuu ahaado yaxfadu inuu yani xifdi xifdinaayo ou xifdisan yahay in xadaa haddii uu xadiiayo xifdan min xifdihi yani xifdigiisa hadduu ka xadiiayo waa inuu xifdisan yahay marka hadduu xifdigiisa ka warinayana waa inuu korka kaayo u xifdisan yahay xadiidka goormaa la dhahayaa marka korkuu ka hayaa waa waa haddii uu soo istixdaarsan karo mar allaale markuu doono xadiidkaas inuu la imaado ou la imaan karo haddii uu raaraadinayo oo markii uu doono uunan soo istixdaarsan karin uunan keensan karin qofka xaafid ma ahan marka daabit mucadal dabdigiiba marka wuxuu ku sheegay an yakuuna yaqidan inuu yahay qof baraarugsan oo aan dhoohanayn koo labo yaxfadu in xadaa xifdan yaxfadu uu xifdisay uu xifdinaayo in xadatha hadduu xadiido xifdan min xifdihi hadduu ka xadiidaayo yani hadduu xifdigiisa uu ka xadiidka uu ka sheegaayo waa inuu xifdisan yahayo markiiba uu soo dhufo karo lama rabo marka inuu meelaha ka raaraadiyo iyo maxay ahayd iyo iisoo qabo iyo hadduu dhahayo qofkaasi dabdi sadri ma haayo yaxwii yani bian yakuuna waaba inuu ahaado yaxwii inuu koobayo oo uu ilaalinayo kitaabahu kitaabkiisa inuu ilaalinayo in kaana haddii uu yahay yarwii yarwi lkhabara khabarka inuu warinayo minhu min kitaabihi uu ka warinayo hadduu kitaabkiisa ka warinayana waa inuu kitaabka koobay oo uu kitaabkaa ilaaliyey yasuunuhu binafsihi naftiisa uu ilaalinayo asagaa ilaashanaayo ow bihiqatin ama nin hiqa ah ayuu ku ilaalinaa gacantiisa kitaabow ka xadiidaa xadiidkii kitaabu ugu qoran yahay waa inuu kitaabkiisa mid asaga koobay oo xifdiyey inuu ahaado ilaashaday ama nin hiqa ah gacantiisa inuu ugu ilaashan yahay in kaana minhu yarwi waa hadduu ka warinayo kitaabka ayb maxaa laga la diidaa marka lianlaa xataa laa yaqaca ataswiiru waataqyiiru taswiir inuunan dhicin in la yani lagu sameeyo taswiir oo la been abuuro si aan yani taa looga fogaado taqyiir iyo kitaabka in wax lagu daro ama wax laga dhimo iyo si looga fogaado de markii xadiidka la warinayo zamanu tadwiini riwaaya ama zamanu riwaaya markay ahay jirtay qodobkan aada muhiim u yahay waana qodobka keenay in culummada in badan markay dhimanayaan oo kale kitaabadooda ay ama dhaqaan ama ay gubaan taasaa keeni jirtay waay intuu nool yahay isagaa ilaalinaya wuxuu isleeyahay markaad dhimato amaa la bedelaa kitaabkan laakiin markii ay riwaayadu ku sugnaatay bitadwiin oo kutubtan ay ku sugnaatay bukhaariga muslimka abu daawuudkii tirmidiga musnad axmed wahaakadaa kutubihii markii xadiidkii kutubaha iyagu uu ku sugnaaday riwaayaad badanna kutubahaas lagu wariyey oo culummadii kitaabada aliftay laga dhegaystay maxaafil iyo waqtiyo kala duwan laga dhagaystay adraaftoodii la jamciyey la qoray ee markaa wixii ka dambeeda kutubtii baaba tawaaturtay yani istifaado iyo tawaatur baa kutubtii ku sugnaaday axaadiidtiina aada baa marka loo waa ilaashantay ama laakiin waqtigii riwaayada qofka wax werinta uu ku jiro kitaab haddii uu ka warinayo waa inuu kitaabkaasi yaxwii bian yakuuna waaba inuu ahaado yaxwii yani inuu ilaalinayo yani ama waan yakuunaba u qadar waan yakuuna waa inuu ahaado yaxfadu inuu xifdisan in xadaa haddii uu xadiidayo xifdan min xifdihi hadduu ka xadiidaayo xifdigiisa yaxwii wa an yakuuna inuu ahaado yaxwii inuu koobayo oo uu ilaalinaayo kitaabahu kitaabkiisa inuu ilaalinaayo in kaana haddii haddii uu ahaaday haddii uu ahaado yarwii inuu werinaayo minhu min alkitaabi uu ka werinaayo xadiid waa kitaabkaa marka suu ku ilaalinaa binafsihi ow bihiqatin saa ilaashanayo ama nin iqaa gacantiisa ugu jiraa ku lagu kalsoon yahay markaas kitaabkaas waa ilaashan yihin laakiin kitaab meel walba yaalla hadduu iska yahay dabdigaas oo dabdu kitaabkaa ah laguma kalsoonaan karaayo yaclamu waa an yakuuna inuu ahaado inuu yahay yaclamu inuu og yahay maa waxa fii lafdi lafdiga dhexdiisa ahaanayo oo min ixaalatin wareejin ah lafdigaani waxaa dhexdiisa oo macnihiisa leexinaya macno wareejin ah waa inuu garan karo goorma in yar yarwi haddii uu warinayo bilmacnaa macno hadduu ku warinayo taas marka tii hore waxay ahayd marka uu lafdi ku warinayo hadduu macno ku warinayana waa inuu yaqaano lafdiga xadiidka waxa macaanidiisa wareejinayo ixaalaynayo oo alriwaaya bilmacnaa hadduu samaynayo waa inuu yaqaano waxa ixaalaynayo oo lafdiga macnihii ka doorinayo dalaalaatlfaadka waa inuu yaqaano markaas na ayb intaas marka wuxuu uga baxay dabdigu uga baxay haddii lafdiga xadiidka uu dabdisan yahay qofka waa inuu hadduu xifdi dabdigu uu yahay dabdu sadrinna waa inuu xifdisan yahay mar allaale marku doono uu soo istixdaarsan karo baraarugsan yahay qof talqiin iska aqbalaya waa inuunan ahayn mugafal waa inuusan ahayn haddii kitaab uu ka warinayana kitaabku waa inuu yahay masuun mid la ilaaliyey binafsihi ow ama cinda nafsihi ama cinda hiqatin ayb macno hadduu wax ku warinayo lafdigii uunan soo kaxaynayninna waa inuu yaqaanaa wixii macaanida leexinayo waa inuu garan karo uu yaqaano waa kaas riwaaya bilmacnaana khilaaf waxbaa ka taagan uu keeni doonaa وفي اlcadaalati ban yakuuna muslima daa caqlin qad balaga اlxulma saliima اlficli min fisqin أو kharmi muruu'a halkaanna wuxuu ka gala cadaalad maxay tahay daabitan mucadalan uu kusoo yiri qofku cadaaladda maxaa u shardi ah wafi lcadaalati cadaaladii dhexdeedana bian yakuuna waaba inuu ahaado bikownihi ahaanshadiisa musliman muslim inuu ahaado maxaa baxaaya marka muslim gaalkibaa baxaaya qofka gaalka aad ah cadaalad ma haysto xadiidkiisana ma la aqbalaayo waxa laga hadlaayo cadaaladda goorta la shardinayona waxay tahay waa xaalu ta'diya marka uu xadiidka warinaayo uu gudbinayo ee xaalu taxamulka ma aha isagoo gaala xadiidka inuu soo xambaaro waa dhici kartaa laakiin marka uu warinaayo uu sheegaayo ayaa waxaa loo shardiyaa cadaaladda la shardina waa markaa waa inuu taam noqdo xaalatu taxamulka laakiin naqsiga qaarkiisu dhib ma laha bian yakuuna bikownihi ahaanshihiisa waayo musliman inuu ahaado muslim gaalkii baa baxay marka muslimka oo daa caqlin caqli u saaxiiba junuun iyo waalli baa baxayso majnuunkii marka waa baxaa qofka majnuunka riwaaya waxbaa xadiid ma laga qaadan karaba daa caqlin marka markuu leeyahay junuunkaa laba u kala baxo mudsawa marka junuunka hadda halkan daa caqlin marka laleeya waa inuusan majnuun ahayn sawaaun ilmudbaq sawaaun ilmudbaqu ama sawaaun ilmudbiqu waalmuqaticu midka qofka daboolay ama midka go go waa isku mid idaa ahara fi lifaaqati yani junuunkaa laba u kala baxo midna waa mudbaq qofka waa lagu daboolay qofkan waaba iska waalan yahayba sidiisa ma la aqbalayo junuun kalena waa muqatic waa go-go-a xaaladna waa waalidii ahayso xaaladna waa fiyooyahay taas marka haddii xaaladda waalidii markay hayso hadday saameyn ku yeelanayso fiyoobidiisa oo maalan wixii uu hilmaamayo ama saameyn uun ay si ugu yeelanayso markaas ma la aqbalaya laakiin haddaynan saameyn ku yeelanaynin markuu fiyooyaha waa la aqbali karaa marka fiyoobidu haddaysan saameyn ku lahayn waalidii markaas waa la aqbala ayb bian yakuuna waa inuu ahaado musliman muslim muslimka odaa caqlin caqli u saaxiiba oo aan waalnayn macnaha ka oo qad balaqa gaaray alxulma ixtilaam yacni riyo dhexdeeda inuu mani ku arko gaaray mani ku dejiyey xaydkii baa la mid ah waxaasoo dhan marka calaamaat lbuluuqi yacnii inuu qaan gaaro meeshaa marka buluuq markau shardinayo maxaa baxaayo ilmo ilmo markaa xadiid inay wariyaan waa soo xambaari karaan taxamul laakiin xaalatul adaa waa inay baaligiin ay yihiin oy qaangaar ay yihiin baa shardi ah ayb qad balaga alxulma waa inuu marka ixtilaam uu gaaray uu qaan gaaray saliima alficli waa inuu ahaada marka ficilkiisu miduu nabad galay min fisqin ka nabad galay ficilkiisuna waa inuu fisqi ka nabad galay fisqigana hadda waxaa laga wadaa kabiira yani mid dembi kabiiraa gala waa yacni ku dhacayo ku sifaysan waa inuunan ahayn oo fisqi waa inuu ka nabad galaa fisqigu marka waajib laga tago xaaraan lagu dhaco waxyaabaas uu noqona culammada qaarna waxay ku daraan sagiiro oo la joogteeyo lafteedu saas oo kale iska noqona ow amase kharmi muruu'atin akhyaarnimo yacni go-itaankeeda inuu ka nabad galo waxyaabaha akhyaarnimadiisa goynayo inuu ka nabad galo khawaarimulmuruu'ah waxyaabaha la yidhaha shan shay buu sheegay marka khawaarimulmuruadu marka de ummad walbaa caadadeeday dib ugu laabaayaa waa ku kala duwan yihiin dadka zinjani wuxuu yidhi sharxulwajiizka ibraahim ibnu cabdilwahaab azinjani sharxulwajiizka wuxuu yidhi almuru'atu yurjacu fii macrifatiha ila alcurfi muru'ada waxaa loogu laabanayaa macrifadeeda curfiga falaa tatacallaqu bimujaradi sharci sharciga keligii un ku tacalluqi mayso wa anta taclamu ana alumuura alcurfiyata qallamaa tudbatu umuuraha curfigana lama dabdin karo ummadda acraaftoodu waa kala bedelan tahay bal hiya takhtalifu biikhtilaafi alashkhaasi waalbuldaan ashkhaasta iyo beledyaalka iyay ku kala duwan yihiin wa fi ljumlati ricaayatu manaahiji sharci wa aadaabihi wاlihtidaa'u bisalafi waaliqtidaa'u bihim amrun waajibu ricaayati isku soo duuduub sharciga manaahijtiisa iyo aadaabtiisa in la raaco salafkiina lagu hanuuno laguna daydo waa arrin in la ilaaliyo mudan waajib ay tahay zarkashi wuxuu yidhi wakaanahu yushiiru bidalika wuxuu ku ishaarayaa ilaa annahu laysa almuraadu siirata muطlaqi اnnaas bal iladii yuqtadaa bihi dadka dhan siiradooda laga hadli maayee dadka lagu daydo akhyaarnimadooda dadkao dhan caadadooda lama ilaalin karee dadka un ahlu akhyaarta oo lagu daydaa la ilaalinaa beled walba dadkaasi xaalkoodu sida uu yahay qofka inuu ku sifaysnaado ku dadaalo ayb meeshaas marka shan shay buu cadaaladii ku sheegay an yakuuna musliman baaligan caaqilan saalima min asbaabi اlfisqi wa khawaarimi اlmuru'ati waa inuu yahay muslim waa inuu qaangaar yahay waa inuu caaqil yahay waa in uu ka nabad galay fisqiga asbaabtiisa iyo waxyaabaha akhyaarnimada dhaawacaya markuu intaas marka uu helo cadaaladda horta intaasaa la yidhaahdaa ayb halkan marka wuxuu ka gelaya waman zakaahu cadlaani bima tahbutu alcadaalatu ama maa tucrafu bihi alcadaalatu cadaalad maxaa lagu aqoonsadaa hadda cadaaladdii waa fahmnay shuruudaha ay u baahan tahay cadaaladii markaa maxaa lagu garanaa qofkan inuu cadli yahay sayn ku ogaanaynaa baab yacni hadda wuxuu gelayaa marka mas'aladaasuu gelaa waman qofkii zakaa ay taskiyeeyeen oy ammaaneen hu isagu cadlaani laba cadli qofkay ammaaneen fa cadlun fa huwa isagu cadlun cadli waaye mu'tamanun la aamino wasuxixa waa la tasxiixiyey waxaa la saxiix yeelay iktifaa'uhum iktifaa'u la'imati a'immada xadiidka ku kaaftoomidooda bilwaaxidi bitaskiyati lwaaxidi yani ama bil waaxidin mid inay ugu kaaftoomaan jarxan min jihati aljarxi xagga jarxiga wa tacdiilan min jihati tacdiili xagga tacdiilka khilaafa shaahidi bikhilaafi shaahidi markhaatiga yani iyadoo la khilaa ou khilaafsan yahay halkan marka wuxuu leeyahay cadaaladda waxyaabaha lagu ogaado waxaa ka mida qofkay laba qof oo ayagu cadaalad ku sifaysan qofkay taskiyeeyaan oo ay yidhaahdaan ninkaani waa nin cadli ah waa la aqbalaa sida saxiixaana hal qof oo cadliya qofkuu taskiyeeyey waa in la aqbalaayo iyadana halkaas intaanu ku sheegay waman zakaahu cadlaani laba cadli qofkay taskiyeeyaan facadlun fahuwa cadlun in mu'tamanun la aamino laakiin waxaa shardiya asbaabuuljarxi watacdiil inuu yaqaano ninkan cadliga oo wax taskiyeynaayo waa asbaabu tacdiil wax wax lagu tacdiiliyo inuu garanayo wax wax lagu tajriixiyana inuu garanayo ayb waصuxixa waa la saxiix yeelay waxaa la saxiix yeelay iktifaa'uhum aimada xadiidka ku kaaftoomidooda ay ku kaaftoomeen bilwaaxidi mid hal mid hal cadli inay ku kaaftoomeen jarxan min jihati اljarxi xagga jarxiga wa tacdiilan min jihati tacdiili xagga tacdiilka khilaafa shaahidi bikhilaafi shaahidi markhaatida marka iyadoo marka ay khilaafsan tahay taas yacni riwaayada iyo shahaadada waxyaabaha isku khilaafsan yihinay ka mid tahay dabcan markhaati marka qofka markhaatidu iyado de cadad laba ah loo shardinaa riwaayadu iyadu laakiin wax cadada shardigu maaha sababtuna waxay tahay shahaadada loo adkeynayo iyada liannahu in kaana almusakii liraawiyi ninka raawiga taskiyeynaayo hadduu yahay naaqilan can gayrihi taskiyadaas keyrkiis mid ka soo guuriyey hadduu yahay fa huwa min jumlati alakhbaar ninkaas de akhbaar waayo baabkiisu baabulkhabar waayo ow kaana ijtihaadan ama asagaa ku ijtihaaday ninkan inuu cadli yahay min qibali nafsihi fa huwa bimansilati alxaakim ou noqonaa soo maa ninkan markau dhahayo hebel waa waa waa mucadal ama waa hebel waa cadli marka uu le laba un bay mid tahay inuu qof ka maqlay tacdiiliyey waa nin marka mukhbir ah waxbuu sheegaa ta labaad waxa ay tahay in isaga uu ku ijtihaaday oo intuu asbaabtii uu yaqaanaa waa fiiriyey cadligiisuu xukumay markaasna waa xaakim soomaa fahuwa bimansilati alxaakim wa fi lxaalatayni laa yushtaradu اlcadad xaakimkuna laba inuu noqdo shardi maaha muqbirkuna inuu laba ahaado shardi maaha labada xaalo farqiga marka walfarqu baynahuma shahaadada iyo khabarka farqiga u dhaxeeya fii xaqiiqati lamrina waxay tahay shahaadada iyada shahaadada waa maxalu laqraab bikhilaafi riwaaya badanaa markhaati marka la joogo xoogaa dan ayaa laga leeyahay danaa laga leeyahay waxaa laga yaabaa ninkan markhaatiga wax inuu ku qaadanayo wax ku helayo aqraab iyo ahwaa iyo tuhmad iyo waxbaa shahaadada soo galo laakiin riwaayadu ma soo gelayo xugun haddii riwaayo arrintu ay tahay riwaayadu xugun caamay ku saabsan tahay laakiin shahaadadu xugun khaas ay ku saabsan tahay marka xukunka khaaska a ah waa loo dadaalaa maadaama ay tuhmad iyo wax un ay soo geli karto ayb inta riwaayadu laakiin fahiya tatacallaqu fii shayin caam ayay ku tacalluqee dadkao dhan caam u ah laakiin shahaadadaani dadkao dhan kuma saabsane qof baa wax ku helaayo ama qof baa wax looga qaadaayb markaa shahaadadu way khilaafsan tahay oo maadaama baabkan riwaayo hadda annagu aan joogno hal qof qofka uu taskiyeeyo mucadal waa ku noqonaa oo laakiin cadli ah asbaabta tacdiilka iyo tajriixana yaqaano taas waa dariiq qofka cadaaladiisa lagu ogaado wasaxaxu istiqnaa'a dishuhrati can taskiyatin ka maliki najmi sunan wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen istiqnaa'a dishuhrati shuhrada midka saaxiibka ah oo cadaaladda ku shuhroobay can taskiyatin taskiye xaggeed in looga deeqtoomo ayay saxiix yeeleen wa saxaxuu waxay saxiixiyeen istiqnaa'a di shuhrati shuhrada kan u saaxiibkaa yani deeqtoomi yacnii eh, ku deeqtoomitaankiisa can taskiyatin taskiye xaggeed loogaga deeqtoonaado kan shuhrada u saaxiibka ah yani shuhradaas istifaadadaas yaa taskiye loogaga deeqtoonaado ka maalikin maalig oo kale najmi sunan yacnii sun sunanka ama sunnooyinka xiddigeeda ahaa marka ninkaa shuuradow saaxiibka ah wuxuu ka deeqtoonaanayaa can taskiyatin la ammaanuu ka maarmayaa uu ka deeqtoonaanaya muxuuna ugaga deeqtoonaanayaa shuhrada lafteedana ayb dariiqa labaad marka kan waay oo qofku marka uu yahay ninkaani qofkii cadaaladiisa ay iska mashhuur noqotay oo yacni akhyaarnimadiisa iyo cadaaladiisu ay shuhrooday istifaadadaas ama shuhradaasi wuxuu kaga maarmayaa in la ammaano oo qof uu taskiyeeyo taskiye uma baahno walidalika imaam axmed markii la su-aalay isxaaq ibnu raahuuya waxa uu yidhi mithlu isxaaqa yus'alu canhu isxaaqu cindanaa imaam isxaaq ibnu raahuya ka waranaa yidhi markaasuu yidhi isxaaqoo kale miyaa la weydiiyaayuu isxaaq agteenna imaam uu ka yahay imaamun min a'immati almuslimiin waa lamaba su-aalo waay marka ayb waxaa cadaaladiisa la su-aalaa qofkii man kaana fii cidaadi اlmajhuuliin qof aan la aqoonin ayaa cadaaladiisa la hubiyaa la su-aalaa ow ashkala amruhu cala aalibiin ama arinkiisa ashkaal ku jira kaas waayo waxa taskiye loo raadiyo laakiin qofkii mashhuur iska ah uma baahna isaga markaa taskiye uma baahna shahaadaduna waa la mid markhaatiduna ugo waa la mida alimaam abu ibraahim almuzani ayaa wuxuu markhaati ka furaayey cinda alqaadi bakaaru bnu qutayba agtiisa oo markhaati ka furaayo qaalligaas ma uunan garanaynin marka waqiila lahu markaasa waxaa lagu yidhi inahu abuu ibraahim waa abuu ibraahim almusani ninkan walam yakun yacrifuhu qablahaa horteedna ma aqoonin qaala markaa wuxuu yidhi tuqaamu lbayinatu cindii bidalika faqad anigana uu abuu ibraahim almusani yahay bisle inaan ogaadaan u baahanahay mar haddii uu yahay wax dambe mana la su-aalahay waa shuhrowday cadaaladiisaa mashhuur noqotay ayb jarxiguna waa lamid mid isaguna waa yahbutu bilistifaadati istifaado oo ku sugnaadaa qof yacni mashhuur ummadda agtooda majruux inuu yahay ay ka caddahay ay ka caddaatay uma baahna marka mujarix yaa tajriixiyey yaa tadciifiyey ma la dhahayo ayb wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen istiqnaa'a di shuhrati shuhrada kan u saaxiibka ah ku deeqtoomitaankiisa shuhrada uu ku deeqtoomo can taskiyatin uu kaga deeqtoomo wadalika ka maalikin oo kale waa najmi sunan ahaa walibni cabdilbari kulu man cunii bixamlihi اlcilma walam yuwahanii fainahu cadlu bqowli اlmusطafىa yaxmilu hada اlcilma lakin khuulifa walibni cabdilbar ibnu cabdilbar waxaa u sugnaatay maqaaladan haadihi lmaqaala macnaha maxay tahay kullu man qof dhammaantiis cuniya cuniya yacnii mid ku mashquulsan oo ku kallifan ah bixamlihi xambaaridiisa alcilma cilmi ou xambaaro walam yuwahan aan la daciifinin fa innahu isagu cadlun cadli waaye biqowlin mustafaa bouna cadli ku yahay nebiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi yaxmilu hada alcilma xadiidkan macnaha yaxmilu hada alcilma cilmigan waxaa qaadayo min kuli khalafin cuduuluhu yanfuna canhu taxriif alghaaliin waintixaal almubdiliin wa ta'wiil aljaahiliin markaa qof yani cuduuluhudou ka rabaa cilmigan waxaa xambaaro qof kastoo gadaal ka imaado oo ummaddii ka horreyso ka xambaara cuduuluhu oo cuduushiisii ah marka kownuhu ou markaa xaamilu cilmin uu yahay waaba cadaaladuu ka fahmay marka mucadal inuu yahay haddaan la daciifinin cilmina lagu yaqaano qofkaa waa mucadal xadiidkaas uuna cuskaday laakiin se khuulifa waa lagu khilaafay ibnu cabdilbar marka meeshaa isaga marka yacni waa lagu khilaafay laakiin khuulifa sida loogu khilaafay laba sii waay waa midoo marka hore xadiidka waa la daciifiyey culummada intooda badan waa dacfi bay gelinayaan wa jamcun min al-a'ima baa daciifiyeen ta labaadna waxay tahay haddii la saxiix yeelo in lagu xambaaro khabar xadiidka in lagu xambaaro min baabi alikhbaar waayo la dhaho ma xoog badna waayo dad cilmi xambaarsan oo faasiqiinaan aragnaa soo maha nacan qof kasta oo cilmi xambaaray waa cadli haddii la dhaho ee waxaanba waxaaba jooga kuwa cilmi xambaarsan oo haddana faasiqiin ahayn xadiidku marka macnihiisu khabar ma aha marka oo marka muxuu noqonayaa macnaahu اlamru kharaja makhraja alkhabar wa macnaahu اlamru oo marka muxuu noqonaa waay ka dhima waxay ka dhigan tahay liyaxmil liyaxmi liyaxmil alcilma ahiqaatu dadka hiqaadkaa cilmiga ha xambaareen ayaa laga wadaa lianna ummaddu qof faasiqa badanaa waxba ka qaadan maayaanoo cilmigii bayba ka tegayaan hadday faasiq ku arkaane ee dadka cilmiga xambaarayo hiqaad noqda oo adinka xambaara cilmiga saasay ka dhigan tahay macnaha ayb bacdi uruqihina waa ku soo arooray oo liyaxmil ayaa ku timid alimaamu nawowi isaga d wuxuu leeyahay yaxmilu hada alcilma macnaha ma keenaysuu leeyahay in qof faasiqa cilmi uunan xambaaraynin ma keenayso waa xambaarayaan laakiin laysa macduudan min ahli اlcilmi ma ahlucilmiga maba lagu tirinayo isaga laakiin adu calaa kullin marka baabulihbaar haddii laga dhigo xaqiiqadiyaaba marka uu khilaafaaba soo maahna dad dad oo waxaa jira cilmi xambaaray haddana faasiqiin ah marka baabulikhbaar maahan waa xadiidku macno ahaan marka waa amar macnaahu lamr mar haddii uu amar yahayna ma keenayso marka macnaha uu u deliishaday meesha marka yacni wuu ka baxaa marka ayb marka dariiqadan marka waxaad moodaa ibnu cabdilbar isagu tan uu maray tasaahulaana ku jiro aa midda marka uu leeyahay laakiin khuulifa uu leeyahay ayb intaas marka de waxa cadaaladda lagu garta hal intaas ka sheegay koo waxaa cadaaladda lagu gartaa waxay tahay tacdiil qofka in la tacdiiliyo laba waxay tahay qofka tacdiilina midba haba ahaadee tan labaadna waxay ku sugnaanaya cadaaladda bilistifaadati istifaado wax kale ma ku sugnaanaysaa madhabka ibnu cabdilbar waxay tahay ashuhratu bialabi alcilmi qofka hadduu ku shuuroobo dalabulcilmi aanna la tadciifinin waa musakan waa mucadal laakiin kaas xoogaa waa laga waa la diiday waxaa ka agdhow madhabkaas madhab ay culammada qaar ku tageenoo waxyaabaha ay cadaaladda ku sugnaato waxaa ka mid a ah riwaayatu jamaacatin min aljillati can iraawi raawigu hadday ka wariyaan jamaaco waaweyn culamo waaweyna ah, xadiid ka warisay bimujarad riwaayatihim canhu waxay ka dhigan tahay dheheen yani cadaalad inuu leeyahay waana dariiqatu اlbazaar musnadkiisa albaxru zakhaarka uu ku socdo ibnu اlqaطaan alfasi isaga laftiisuna marka sidaasu u iishay oo xadiidka abu daawuud ku jira kitaabuladab ee ku jiro oo ku saabsan fii qaطci sidri geedka sidriga goyntiisa kitaabuladab uu ku wariyey baabun fii qaطci sidri man qaطca sidratan sawaba allahu ra'sahu fi الnaar xadiidkaas marka waxaa ku jiro saciid ibnu moxamed ibni jubayr ibni mudcimaa ku jiro ibnu اlqaطaan bayaan اlwahmi wاlihaamka waa socodsiiyey oo xadiidka waa xasaniyey wuxuuna ku xasaniyey biriwaayati اljillati canhu dad waaweyn inay ka wariyeen buu ku socodsiiyey waxaa la mida qowlka imaamu dahabi miisaan اlictidaalka tarjamada malik bnu اlkhayr azabadi uu markaa uu miisaanka uu ku keenay wuxuu yidhi marka waljumhuuru calaa ana man kana min almashaayikhi wuxuu yidhi jumhuurku waxay qabaan qofkii mashaayikhda ka mid ah qad rawaa canhu jamaacatu jamaacana ay wax ka wariyeen walam ya'ti bimaa yunkaru calayhi wax lagu inkirana aan la imaanin ana xadiidahu saxiixun jumhuurku saasay qabaan ninkay dad badan ka wariyaan wax lagu inkirana aan la imaanin xadiidkiisu inuu saxiix yahay imaamu imaamu ibnu xajar ayaa lisaanulmiisaanka ku tacqiibiyey oo markaa yacnii waxa uu yidhi maa nasabahu liljumhuuri waxa uu jumhuurka u nisbeeyey lam yusarix bihi axadun min min a'imati الnaqdi wax a'imatu naqdiga ka midoo caddeeyey ma jiro ila ibnu xibbaan ibnu xibbaan maahane ila ibnu xibbaan maahane nacam huwa xaqun fii man kana mashhuura biطalabi اlxadiid qofkii dalabulxadiid ku shuhuroobay haabu yiri walintisaabi ilayhi qaarkoodna ibnu salaaxa dabaqaatu shaaficiyihiisa wuxuu ka soo guuriyey bacdi culamaءi الshaaficiya kitaab fii sharaa'id اlaxkaam shaaficiyada qaarkoodba wuxuu ka soo guuriyey inuu leeyahay anahu laa yuctabaru fii naaqili اlkhabari ma yuctabaru fi اdimaaءi wاlfuruuj min الtaskiyati bal ida kana ظaahiruhu الdiin ida kaana daahiruhu اdiina wasidqa qubila khabaruhu waa la aqbalayaa laakiin ibnu salaax warkaa gariib ayuu ku tilmaamay wastaqrabahu ibnu salaax marka cadaaladdu waxay ku sugnaanay tacdiil iyo istifaada qofkaan istifaado haysanin waa in tacdiil muctabara inuu helo w intaa ka soo haro tasaahulaa ku jiro waa madhab marka itisaac uu ku jira waayahay halkaas marka iyado halkaana waman yuwaafiq haaliban laga bilaabo wuxuu ka gelaa fii ma yucrafu bihi dab dabdina maxaa lagu gartaa daabitan mucadalan uu soo yiri cadli garatay maxaa qofkan inuu daabid yahay maxaaiseen ku garanaynaa waman qofkii yuwaafiq waafaqo gaaliban sida badan qofka waafaqaayo dadabti dabdiga kan u saaxiibka ah waafaqaayo fa daabitun fa isagu daabitun waa daabit ninkaas oo amase naadiran yuwaafiquhu mid dabdi u saaxiib oo waafaqayaa naadiran buu waafaqayaa laakiin si yani naadir ahaan fa muqdi-un midkaasi waa mukhdi ayib halkan beyd isaguna dabdiga qofka maxaa lagu gartaa waxaa la fiirinaya dadka uu wax la wariyo ee daabitiinta ah dadka xufaadda ah sida qaalibka ah hadduu waafaqaayo ninkaa waa daabiq haddii uunan waafaqaynin sida qaalibka ahna daabit ma aha ninkaas oo qof marka sayi-ulxifdi waayo ama waa mukhdi hadalkan marka alimaamu shaaficina risaaladiisa waa ku sheegaa hadal lamida ah. waman qofkii waafiq waafaqaayo gaaliban sida badan dadabti kan dabdiga u saaxiibka ah waafaqaayo fa daabitun fa isagu daabitun waayo ninkaas imaam muslimna muqadimadiisuu ku sheegaa ow naadiran buu waafaqayaa ama naadir si marmar ah ayuu waafaqaa fa muqdi'un waayo kaas marka dabdi ma haayo ninkaas marka ruwaadda marka marka sayidulxifdi xaafid mutqin marka la leeyahay riwaayaadkiisa waxaa loo fiiriyey iyo waxaa lagu jeegareeyey oo lagu fiiriyey lagu muqaaraneeyey riwaayat adaabitiin alaakhariin walam yarow wasaxaxuu qabuula tacdiilin bilaa dikrin liasbaabin lahu an tadqulaa halkaana wuxuu ka gelayaa fii bayaani sababi aljarxi waatacdiil jarxiga iyo tacdiilka sababkiisa inuu caddeeyo yani sababkiisa in la sheego ma la sheegaa ma inaan la sheegin miyuu ku miyuu ku xirmaa ku guntanmaa wahaa kada wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen qabuula tacdiilin tacdiil aqbalitaankiisa qofka in la taskiyeeyo taskiyeyn tacdiilin aqbalideed ayay saxiix yeeleen bilaa dikrin sheegid la-aan liasbaabin asbaab lahu tacdiilka u sugnaatay asbaabta tacdiilka uu leeyahay iyadoon la sheegin in la aqbalo tacdiilka ayay saxiix yeeleen sababtu waa maxay an tadqulaa khashyata an tahqula inay cuslaato cabsi laga cabsanayo darteed inay cuslaato cabsi laga cabsanayo darteed leanna asbaabta qofka lagu ammaano waa badan tahay haddii la layidhaah lasoo tiriyo kulligeed waa cuslaanayba nacan marka waxaa ku filan qofkaani in la yidhaahdo fulaanun cadlun bs yaa ku filnaana wasaxaxuu way saxiix yeeleen qabuula tacdiilin tacdiilin aqbalitaankeeday saxiix yeeleen bilaa dikrin sheegitaan la-aan liasbaabin asbaab la sheego lahu tacdiilka u sugnaatay asbaabtoo lahu tacdiilka u sugnaatay an tadqula khashyata an tadqula inay cuslaato cabsi laga cabsanaa darteed ama lianlaa tadqula inaynan cuslaanin darteed ayb walam yarow ma aynan arkin qabuula jarxin jarxi aqbalitaankiis ma aynan arkin jarxiga oo ubhima la qariyey sababta waa maxay lilkhulfi khilaafka la isku khilaafayo fii asbaabihi asbaabihiisa dhexdeeda la isku khilaafayo darteed ayaynan u aqbalin wa rubbamaa waxaa la arkaa ustufsira aljarxu jarxiga in la yani fasir in layani warubamaa waxaa la arkaa ustufsira fasiraan in la dalbo aljarxu jarxiga in yani fasiraan laga la dalbo jarxigii fasiraadiisa in la dalbaa la arkaa falam yaqdax oo marka fa yudkaru waa la sheegaa markaa sababkii baa la sheegayaa ayb fa waxaa la sheegayaa markaasi maa shay baa la sheegayaa lam yaqdax aan waxba dhaawacaynin markaas ama falam yaqdax markaa uunan waxba inta jarxigii fasir lafasirkiisa la dalbo oo la sheego falam yaqdax waxna uunan qadxinin ayaa marka dhacdo oo imaanayso kamaa sidii fasarahu oo u fasiray shucbatu shucba siduu fasiray jarxigii u fasiray birakdi oo uu fasiray eriid oo waxaa la yidhi fulaan hebel xadiidkiisa maxaad uga tagtay markaasuu wuxuu yidhi waxaan uga tagay ra-aytuhu yarkudu birdownan waxaan arkay buu yidhi asagoo baqal eryaaya ayaan arkay hadda baqal ama faras eryitaankiisu jarxi ma keenayo waxaa laga yaabaa marka sababuljarxi in inta la fasir laga dalbo uu sheego sabab aan waxba jarxiba qadxi aan keenaynin rakdigu marka waa istixfaafu daabati birijli daabadda in markaa yacnii lugta lagu dhufto si ay markaa u orodho litacduwa si ay u tallaabsato marka famaa marka ay famaadaa yalzamu min rakdihi yacni eriitaan uu daabad lugtiisa ku eriyo oo lugtiisa intuu ku riixo si ay u oroddo maxaa ka laasimayo marka famaa macnaa famaadaa yalzamu fama aladii yalzamu maxaa ka laazimayay marka arinkaas ayb labadan beyd marka beydka hore wuxuu soo tilmaamay tacdiilku uma baahna sabab oo bimujarad qofka leana asbaabtiisa lama tiri karo jarxigu mu baahan yahay marka in sababkiisa la caddeeyo wuxuu leeyahay haa wa rubama stufsira aljarxu walam yarowma aynan arkin qabuula jarxin jarxi aqbalidiisa jarxiga oo ubhima la qariyey oo qofkan waxaa la yidhi fulaanun daciif bis sababkii lagu daciifiyey lama sheegin ma la aqbalayo kaas sababta waa maxay lilkhulfi fii asbaabihi asbaabta jarxiga ayaan dadku isku ayay dadku isku khilaafsan yihiin waxaa laga yaabaa qofka marka la yidhaha sheeg sababkaad ku jarxisay sabab jaarix aba ah inuunan sheegin midaanaa ka mida marka uu mihaaliya waxaa kaloo ka mida shucba markii la yidhi minhaalu bnu camrin maxaad uga xadiidkiisa uga tagtay wuxuu yidhi leannii samictu e, sawta dambuurin ayaan maqlay min beytihi gurigiisana waxaan ka maqlay gurbaan codkiisa ama sawta laxaan qof marka yacnii e, wax akrinaayo oo luuq wax ku akrinaayo iyo yaan gurigiisa ka maqlay sawd baan gurigiisa ka maqlay marka uu dabcan inkiro arrintaa marka e, jaarix ma noqonaya sabab jaarixa maya leanna inuusa jooginaaba laga yaabaaba gurigiisa markaas soo mara wahaakadaa marka way badan khadiibulbaqdaadi kitaabkiisa alkifaaya alkifaaya fii qawaaniini riwaaya baab dhan buu u guntay jarxi asbaabihiisa la fasiray asbaabuhuna aynan ahayn wax qadxi keeni karo warubamaa waxaa la arkaa istubsira aljarxu jarxigii in bayaan laga la dalbo bayaankiisa in la dalbo falam yaqdax ounan dhaawicin qadxi keenin marka kamaa sidii fasarahu shucbatu oo ugu fasiray jarxigii birakdi oo ugu fasiray daabadiiyo lugta lagu lagu lagu riixo si loo eriyo famaa ay fama aladii yalzamu maxaa ka laazimaya marka kaas jarxi ka laazimi maayo waay macnaha hada aladii calayhi xufaadu اlahar ka shaykhayi saxiixi maca ahli الnadar haadaa kan qowlkan oo tafsiilka ah tafsiilku waa maxay jarxiguna inuusan rabin tacdiilku waxaan ujeedaa inuunan dikru dikru lasbaab inuunan rabin jarxiguna inuu u baahan yahay haadaa kan alqowl bitafsiilka aladii kii waayo calayhi xufaadu اlahar axaadiidta xufaadiisu korkiisa korkiisa ay yihiin ka shaykhay saxiixi saxiixa labadii labadoodii sheekh bukhaari iyo muslim waay maca ahli nadarina lala qabo ahlu nadarka fuqahada usuuliyiinta kanay ku tageenoo jarxiga in la caddeeyo ayb laakiin isaga laftiisa marka la caddeynayo jarxigu waa haddii tacdiil uu ka soo horjeedo in la caddeeyo waa fiican tahay haddii laakiin tacdiil uunan ka soo horjeedin qofka jaarixuna uu yahay ama mujarixuna uu yahay qof yacni sababkii jarxiga yaqaan oo shuruudihii oofsaday haddii uu yahay qofkaasi qowlkiisu marka waa la qabanaa wailaa waxaan haynaa kutubuljarxi watacdiil ruwaad badan oo daciif keliya un la yidhi oo sabab aan la sheegin lana aqbalay ishkaalkaas uu rabaa marka inuu ka hadlo fa oo lagu keenaayo haddii la yidhaha jarxi kasta ha fasirnaado fain yuqal haddii la dhaho qalla waxaa yar bayaanu man bayaanu sababi jarxi man qof jarxigii sababkii caddayntiisii baa yar jurixa la jarxiyey qof la jarxiyey sababkii lagu jarxiyey caddayntiisii baaba yarba haddii la yidhaha inay soo aroorto ayb kaasaa yar kadaa waxaa kuula too-a ah sidoo kale idaa qaaluu haddii ay dhahaan limatnin ay fii matnin matni sha'nigii hadday ka dhahaan lam yasixa ma ansixin laba mas'alo waay marka xadiid matni baa meeshaan yaal xadiid markaasuu a'immada nin ka mida ah wuxuu yidhi daciifun ama lam yasixa haada almatnu matnigan ma ansixin yiri bis sababta ounan ku ansixin ma sheegin ama wuxuu yidhi xadiidka fula hebel daciif waay bis sababtou daciif ku yahay ma sheegin taasaa marka badan haddii la yidhaahdo waxaaba badan qofka la jarxiyey sababka lagu jarxiyey inaan la sheegin xadiidkana sababka lagu daciifiyey inaan la sheegin baa ee dhacdo ee haddii marka saas waana la aqbalay taa marka maxaa looga jawaabayaa wa abhamuu wayna ibhaamiyeen wa abhamuu way ibhaamiyeenoo waa qariyeen maxay qariyeenna bayaano sababi sabab caddayntiisa filmowdicayni labada meelba labada meel marka waa waa jarxigii iyo matnigii la yidhi lam yasixa iyo matnigii la yidhi lam yasixa labada meel marka waa ibhaamiyeen waa qariyeen fashaykhu marka ibnu salaax qad ajaaba wuu ka jawaabay qad xaqiiqaha ajaaba wuu jawaabay wuxuu ku jawaabay an yajiba bian yajiba inuu waajibayo alwaqfu ka joogsi ka joogsasho ayaa waajibayso can ilixtijaaji laga joogsado laga istaago in la xujaysto biraawi raawigaas jarxiga hayru mufasarka uu ku dhacay iyo walkhabari iyo xadiidka uu ku dhacay la yidhi daciif waayo laakiin sababkiisa aan la sheegin labaduba in laga istaagaa waajibayo ida staraaba liajli الriibati shakiga dartiis yani wuxuu leeyahay dabcan qofkaani marka la jarxinayo in sababkiisa la sheego sida culummada muxaqiinta qabaan laakiin haddaan sababkii la sheegin ugu yaraan waa laga istaagaa in laga istaagaa waajibayso mar haddii shaki uu yimaado xataa intii yubiina ou ka muujiyo baxuhu baxdigiisa qabuulahu aqbalitaankiisa uu ka muujiyo ayib kaman oo kale ulu saxiixi saxiixa kuwa u saaxiibka ah kaman axad oo kale ulu saxiixi kuwa saiibka saxiixa u saaxiibka ah kharajuu lahu ay u soo bixiyeen yani bukhaari iyo muslim qofka ay u soo saareen labadooda saxiix ay ugu soo saareen dacfina qofkaa uu ku jiro oo mutlaq ah jarxi baa ku dhacay hayru mufasar ah jarxi mubhamaa ku dhacay bukhaarina waa looga wariyey ama waxaa looga wariyey muslim dhexdiisa kaasoo kale marka wuxuu leeyahay dee qariinada iyo waxyaabahaas ayaa waxay keenaysaa in isaga la xadiidkii xadiidkiisa la qaato ka noocaas oo kale ah ayb laakiin kii loo waayo qariino iyo baxdi waxaa waajibaya marka in laga istaago fafi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugan saxiixiisa dhexdiisa ixtijaajan xujaysi ahaan waxaa ugu sugan cikrimatu cikrima mowla bni cabaas maca bni marsuuqin lala qabo ibnu marsuuq waa camr bnu marsuuq albaahili ayb iyo wagayri tarjamatin tarjamo waxaan ahayn baa ku sugan oo dacfi la geliyey ruwaadooda waxaaba ka mida khaalid ibnu makhlad alqatawaani baa waxtaja muslimun muslim wuxuu xujaystay biman buu xujaystay qad ducifa la daciifiyey naxwa suweydin oo kale suweyd bnu saciid oo kale ayuu xujaystay id cilo bijarxin jarxi jarxiga oo mudlaqin mudlaq ah oo layska sii daayey maktafaa uunan ku kaaftoomin yani sababtou marka muslim u xujaystay ninkaa waa maxay jarxiga mudlaqa ama mubhamkaaba uunan ku kaaftoomin waayahay waayahay marka swayd inkastoo jarxigiisa uu mufasar yahay swayd hadda jarxiga ku dhacay waa mufasar ogow meeshaan xoogaa kuma habboonaba sababtu markii waxaa lagu daciifiyey annahu lamaa camiya rubamaa yulaqanu ashay fayatalaqan in shay loo laqino oo iska qaataa la arkaa ninkaa marka jarxigiisu waa waa mufasar ma ogtahay ayb marka qaadix uu yahay kaasi laakiin wuxuu qadxigaasu imaanayaa fii maa xadatha bacda alcama markuu indhabeelay ka bacdi oo talqiinku inuu aqbalo oo bilahi fii maa qablahu muslimna intiqaa uu sameeyey oo axaadiidta ou suweyd ka soo saaray waa qabla yani inta uunan indhabeelin ka hor wixii uu wariyey buu marka doortay intaasuuna soo saaray marka wuxuu leeyahay fashaykhu ibnu salaax qad ajaaba wuxuu ku jawaabay ishkaalkan uga jawaabay an yajiba bian yajiba inuu waajibayo alwaqfu ugu yaraan ka joogsi baa waajibaya ida staraaba liajli riibati shakiga darteed uu ka shakiyey xataa intii yubiina ou muujiye baxuhu baxdigiisa ou u muujiye qabuulahu aqbalitaankiisa wadalika kaman oo kale waaye axad riwaayadii oo kale waaye ulusaxiixi saxiixa kuwa u saaxiibka kharajuu lahu ay usoo bixiyeen fafi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugan saxiixiisa dhexdiisa ixtijaajan min jihati ixtijaaجin xagga xujaysiga cikrima ayaa ku sugan maca bni marsuuqin lala qabo camr bni marsuuqna uu la jiro dabcan maca bni marsuuqinna waa sidoo kale isagana wagayri tarjamatin iyo tarjamo waxaan ahayn ayb waxtaja muslimun muslim wuxuu xujaystay bimana iyuu xujaystay qad ducifa la daciifiyey naxwa suweydin oo kale suweyd id cilee muxuu xujaysana sababta id cilee bijarxin jarxi oo iska muطlaq oo mubham ah maktafaa uunan ku kaaftoomin ayb waayahay wabnu lkhaiibi wabnu اlkhaiibi اlxaqu an yuxkama bima ha qultu waqad qaala abulmacaali waاkhtaarahu tilmiiduhu اlghazali wabnu اlkhaiibi اlxaqu an yuxkam bima aطlaqahu اlcaalim biasbaabihima ayb qultu waxaan leeyahay buu yidhi waqad qaala abulmacaali abulmacaali aljuwayni wuxuu yidhi waاkhtaarahu tilmiiduhuna ou doortay alghazaaliyu ahaa wabnu lkhaiibina uu doortay waa raazi ibnu khaiib ray ay uu doortay alxaqu xaqa waxa uu yahay yuxkama in la xukumo bimaa kii aطlaqahu lcaalimu caalimka ou ilaaqo caalimka uu ilaaqo in lain la yanii in la xukumo min gayri bayaani sababin sabab iyadoon la cadaynin ayb alxaqu xaqo an yuxkama in la xukumo bimaa kii lagu xukumo aطlaqahu lcaalimu caalimka uu idlaaqay biasbaabihi yani min gayri bayaani yani biasbaabihimaa ayb min gayri bayaani asbaabihima asbaabteedii caddaynteedii la-aanteed macnaha ayb qowlkaani marka wuxuu leeyahay jarxiga iyo tacdiilka labadaba mar haddii caalim ou xukumo jarxi ama tacdiil min gayri dikri sabab waa la aqbalaa sidaasuu marka uu tilmaamay ayb waayahay marka qofkii eh, qofkii eh, asbaabtoodii yaqaano idlaaqaasaan looga qaadana qultu waxaan leeyahay buu yihi ciraaqi waqad qaala abulmacaali wuxuu yidhi wakhtaarahu tilmiidguna uu doortay alghazaali ahaa wabnulkhaiibi raazi wuxuu yidhi abulmacaali marka labadana ay doorteen alxaqu an yuxkama in lagu xukumo waa bima kii adlaqahu lcaalimu ou idlaaqo kan caalimka ku oo garanaya biasbaabihimaa yaqaanaba saasaa ka fudud alcaalimu biasbaabihimaa biasbaabi aljarxi waatacdiili waxba isagoon marka min gayri bayaani sabab wax sababta ah isagoon caddaynin wax sabab ah isagoon cadaynin in laga aqbalo labada dhinacba jarxiga iyo tacdiilkaba la aqbalo ayb waqadamuu اljarxa waqiila in dahar man cadala alأkhara fahuwa اlmuctabar halkaana wuxuu ka hadlayaa fii tacaarud اljarxi waالtacdiil hadday jarxi iyo tacdiil iska hor imaadaan ayuhumaa yuqadam waqadamuu waxay hormariyeen aljarxa bay hormariyeen jarxiga waqiila waxaa la yidhi in dahara hadduu muuqdo in dahara haddii uu muuqdo man qof cadala kan wax tacdiiliyey hadduu muuqdo alakthara xaal uu yahay xaal uu yahay yani inuu badan yahay ay akara xaal uu yahay mid badan cadadan xagga cadadka badan fahuwa isagaa almuctabaruu noqonayo kan la ictibaariyo marka alakharadan waa xaalo waa la xaalaynaya inkastooy macrifo tahay waxaana laga macnaynaa markaa nakiro alakhara ay akhara cadadan sidaa hadduu ku muuqdo tiro ahaan badnaansho xagga tirada ah oo mucadiliintu hadday badan yihiin yani eh, wuxuu leeyahay marka eh, tacdiilkaa la hormarinaa markaas hadday laakiin badnayn jarxigaa la hormarina qowlka hore marka wuxuu leeyahy waqadamuu waxay hormariyeen aljarxa haddii jarxigii tacdiil iska hor imaadaan jarxigay hormariyeen waa qowl waqiila waxaa la yidhi in dahara haddii uu muuqdo man cadala ka wax tacdiiliyey alakara ay akara xaal uu yahay mid badan cadadan xagga cadadka ku badan xaal uu yahay haddii kan wax tacdiiliyo tiro ahaan ay badan yihiin ayaku fa huwa isagaya almuctabaru noqonayo kan muctabarka marka alakara waa la xaalaynayaa biictiqaadi tankiirihi waayahay laakiin waxaa fiican in la yidhaha jarxiga tacdiilku hadduu jarxigu mufasar yahay fa huwa almuqadamu leanna jarxi iyo tacdiilaa iska hor yimid ninkan jaarixa ah sabab ounan ogeyn kan mucadilkaabuu ogyahay kaannahu waaba isagoo dhahaayo war adiga waxaanaad ninkan ku tacdiilisay aniga waa ogahay laakiin sabab kalaa jiroodan ogeyn ama jaarixu wuxuu ka warramayaa sabab baaqin ah mucadilkuna sabab daahiroo uskana inta badan sidaasna marka waa la yidhi laakiin markaas jarxiga la hormarinayo waa goormo in kaana mufasaran waa hadduu mufasar yahay oo la fasiro haddaan la fasirin ma la aqbalayo weliba sababka uu keenayna uu yahay sabab wax lagu jarxiyo ayb mubham tacdiil halkaan ha isku joogo hada akhiruh allahu aclam sala allah sala ala